wa kula bidcatin dalaalah wa kula dalaalatin fi nnaar qaala almusanif raximah allah wa inama almaqsuudu ana kula ismin min asmaa'ihi yadullu calaa daatih waxaa la rabaa waxay tahay ama la doonayaa anna kulla ismin in magac kasta oo min asmaa'ihi magacyada ilaahay ka mida yadullu inuu ku tusinaayo calaa daatihi daatada ilaahay addaatu almuqadasa wa calaa maa fi lismi min sifaatih iyo waxaa isimka ku sugnaaday inuu ku tusinaayo oo min sifaatihi sifaatka ilaahay ka mid a wa yadullu aydan wuxuu kaloo ku tusinayaa isim kastaa lagu noqoye cala asifati alatii fi lismi alaakhari sifadii ku sugnayd magaca kale bitariiqi lusuumi wuxuu ku tusinayaa wado uu laasimsanaayo wado oo laasimsanayo oo labada macno inay isku xidhan yihiin marka caqlan loo garanaayo ayuu markaa kugu tusinaya wuxuu inoo tilmaamayaa sheekhu raximahullah asmaada ilaahay inay ku tusinayso macnayaal isim kastoo magacyada ilaahay ka midana waxaa laga qaadanayaa uu ku tusinayaa daatada ilaahay waa ku tusinayaa waa kow waa midda labaadee wuxuu ku tusinayaa sifada isimkaa laga ishtiqaaqay sifadana waa ku tusinaya labadaasoo isla jira wuxuu ku tusinayaa biariiqi almutaabaqa labadaa mid ahaanna wuxuu ku tusinayaa biariiqi tadammun waa koobsanaya isimkaa sifada laga qaatay sifada aan ahayn ee isimka kale ku tusinaayo na wuxuu ku tusinayaa si uu laasimsanaayo oo laga garanaayo mar haddii ilaahay loo sugay isimkani sifada uu ku tusinayo sifada kalena waa ka dhalanaysaa inuu rabbi ku sifaysan yahay tusaalaheedu waxay tahay magaca ilaahay ee alkhaaliq la yidhaahdo alkhaaliq waxa uu ku tusinayaa cala daati illaahi almutasifati bisifati alkhalq daatada ilaahay ee ku sifaysan sifada wax abuurista ku sifaysan daata waa ku tusinaya waa alkhaaliq waa ismun lilaah waa midda kale sifana waa koobsanayaa oo asmaada ilaahay waa mushtaqa macaani wanaag badan bayna koobsanaysa saas aawadeed sifo khalqi la yidhahdo in lagu sifaynaayo waa laga qaadanayaa mujarad caalamiya looma jeedo magac keliya inay u tahay oo aan wax macnaa laga qaadanayn ma faa'iidaynayso taa sax maaha ee macnana waa faa'iidaynaysaa macnahaasi waxay ku tusinaysaa sifo wax abuurisa allah inuu ku sifaysan yahay jalla wacalaa waxaa kaloo laga qaadanayaa abuurista uu ilaahay wax abuuraa waxay keensanaysaa inuu cilmi ku sifaysan yahay inuu qudro ku sifaysan yahay inuu nolol ku sifaysan yahay sifaadkaana waa laasimsanaysaa oo cidi inay wax samayso ama wax abuurto ama wax amaamudaa ma suuragal aha haddaynay noolayn mana suuragal aha inay wax abuurto ama wax samayso haddaynay cilmi ku sifaysnayn aqoon ay wax ku abuurayso haddii aynay lahayn awood ay wax ku abuuraysana inay wax abuurtaa ma suuragal aha marka abuuristaa waxay laasimsanaysaa inuu ilaahay ku sifaysan yahay nolol inuu ku sifaysan yahay cilmi iyo aqoon inuu ku sifaysan yahay qudro iyo awood inuu ku sifaysan yahay iraade iyo doonis sifaadka caynkaasa ayay laasimsanaysaa taa dambe waxay kugu tusinaysaa dalaalatu lafdi ma ahe waa dalaalatu iltizaam waxaa la yidhahda dalaalatu iltizaamna waxay culamadu yidhahan waa caqliya waa dalaal caqliya saas aawadeed buu ilaahay waxau yidhi allahu aladii khalaqa sabca samaawaati wa min alardi milahunna yatanazl alamru baynahunna litaclamuu ana allaha cala kulli shayin qadiir litaclamuu ana allaha cala kulli shayin qadiirun wa ana allaha qad axaata bikulli shayin cilma inuu ilaahay cirarka iyo dhulka abuuray iyo inuu amarku soo degaayo waxaa loo tacliiliyey oo loo sababeeyey si aa u ogaataan ayaa taasi u dhacday inuu ilaahay wax walba awoodo iyo inuu ilaahay wax walba cilmi ku kooban abuurista uu ilaahay cidharkiiyo dhulka abuuray ayaa laga garanayaa inuu ilaahay cilmi ballaadhan oo wax walba koobaaya iyo qudro ballaadhan oo wax kastoo mumkina uu awoodaayo inuu rabbi ku sibaysan yahay see loogu ogaadaya waa bitariiqi luzuum waa iltizaam ay laasimsanayso taas yada masalan haddaynu tusaale soo qaadno walilaahi almasalu aclaa waxaa lagu tusay guri aad u qurux badan oo weyn oo noociisoo kale aan la arag oo dabaqyo ah miyay suurtoobi kartaa in lagaa dhaadhiciyo ruuxani yacni aqoon uma lahayn sida wax loo dhiso markaad aragto sida cajiibkee loo dhisay waxaad garanaysaa inuu ahaa ruux aqoon u leh farsamada dhisitaanka oo handasada inuu yaqaanay xaggaad ka garatay siduu wax u sameeyaad ka garatay oo sidaa quruxda iyo qaayaha iyo wanaagga yacni leh inuu wax u sameeyo u farsameeya ma suuroobi karteen haddaanu aqoonu lahayn taaniyan waxaad garanaysaa awood yacni markaa inuu u lahaa oo kharash lagu farsameeyo lagu qurxiyo oo lagu dhiso iyo dadkii dhisayay mid walba inuu haystay yacni ma surtoobi karto iyadoo in la yidhaahdo adduun wax lagu dhisana ma hayn aqoon dhisitaanna ma lahayn araggaad aragto wuxuu sameeyaad ka garanaysaa inuu aqoonna lahaa awoodna u lahaa walilaahi almasalu alaclaa ilaahay makhluuqaadkan yacni cir leh oo dhul leh oo waxa u dhexeeya leh oo buura leh oo bada leh abuurista uu ilaahay abuuray iyo sida uu abuuray waxaad ka garanaysaa inuu ilaahay shay walba cilmi ku koobay shay walbana awoodu leeyahay wa kadalika asmaa'u nabiyi sala allahu alayh wasalam mithlu muxamadin wa axmada waalmaaxi waalxaashiri waalcaaqib sidaasoo kaley ahaadeen magacyada nebigu sala allahu alayh wasalam oo waa magacyo waana sifooyin isim kastoo asmaada nebiga sala allahu alay wasalam ka midna wuxuu ku tusinayaa daatada nebiga iyo sifada uu ku sifaysan yahay labada waa ku tusnaya mislu muxammadin waxay ahaatay magacyadiisu sida muxamed wa axmada iyo sida axmed iyo walmaaxi iyo walxaashir iyo walcaaqib magacyada inagu aynu la baxno loogama jeedo macnaha markaa looma jeedo innaga magacyadeennu waa mujarad calamiya waa magacnimo keliya oo ruuxa lagu tilmaansanaayo ruuxa ayaa lagu tilmaansanaya oo lagu garanaya laakiin magacyada nebigu sala allahu aleyh wasalam waa magacyo waana sifooyin waa muxammad nebigu sala allahu aleyh wasalam oo xumida kasiiran yaxmaduhu alawaluuna walaakhiruun in fara badan baa la mahadiyey lana mahadin doonaa oo dadkii hore iyo dadka dambeba waa mahadin doonaan hataa xasaanu bnu haabit uu yidhi washaqa lahu min ismihi liyujillahu fadulcarshi maxmuudan wahada muxammadu nabiga sala allahu aleyh wasalam allah wuxuu uga soo dhambalay magiciisuu magac uga dhambalay wuxuu magacaa magiciisa uga soo dhambalay liyujillahu si u weyneeyo daraaddeed fadulcarshi maxmuudun ilaaha carshiga u saaxiibka ahi waa maxmuud waa mid la waa xamiid baa markaa magacyadiisa ka mid ah xamiidna waa faciil bimacnaa mafcuul maxmuud baa macnuhu dhacaya waa mid la mahadiyey marka maxmuud wuxuu yidhi cala sabiil ikhbaar fadulcarshi maxmuudun wahada muxammadun wahada muxammadu ilaah carshiga u saaxiibkiina waa maxmuud nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa muxammad wa axmada waa sida axmed oo kale axmed nebigu sala allahu aleyh wasalam weeye oo axmed alxaamidiin cid allah u mahadnaqda waa kii ugu mahadnaqa badnaa waa ismu tafdiil qur'aanka waata laynoogu sheegay magaca axmed wa mubashiran birasuulin ya'ti min bacdi ismuhu axmad waxaa loo jeedaa nebi moxamed sala allahu alay wasalam waalmaaxi waa sida almaaxi kii baabi'inayey gaalnimada masaxayoo baabi'inayey ama tirtirayey waatuu nabigu yihi sala allahu alay slam wa ana almaaxi yamxu allahu biya alkufra anigu almaaxi baan ahayoo sababtaydaa ilaahay gaalnimada ku baabi'inayaa baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam wa ana almaaxi yamxu allaahu biya alkufra baa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam muxuu inoo ishaarayaa wuxuu inoo tilmaamayaa in magiciisu sifanimana looga jeedo yamxu allaahu biya alkufra ayuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam waalxaashiri waa sida xaashir oo kale weeye waxa uu nebigu yihi sala allahu alay slam ana alxaashir yuxsharu annaasu calaa qadamay dadka isagaa loogu soo hor saarayaa dabaedna markaa dabadii baa dadka kalena la soo saaraya marka waa xaashir wa ana alcaaqib waa kii nebiyada ugu dambeeyey ee cidhbinaaya nebi ka dambeeyo dabadii la soo saarayaa aanu jirin amaa nebi ciise inuu soo degaayo nebi ciise waa ka horreeyey nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam oo nubuwadiisu waxay ahayd kaanat mutaqadimatan cala nubuwati muxamadin sala allahu aleyh wasalam nebi maxamed nebinimadiisa waa ka horraysa marka laa nebiya bacdii waxaa loo jeedaa oo laga tilmaamayaa nebi dabaday la soo saarayo oo aan hore nebi u ahayn oo dib nebi looga yeelayaa ma jiro ayaa laga tilmaamaya amaa xadiiska la soo wariyey oo sheegaya ana awalu nabiyiina khalqan wa aakhiruhum bacsan anaa ugu horreeyey nebiyada xagga abuurka xagga soo saaristana anaa ugu dambeeyey waa daciif ma asixin oo nebiga sala allahu alayh wasalam kama sugna siday ahlucilmigu caddeeyeen wa minhum alcallaamatu ibnu kasiir fii tafsiirih wa fii tafsiiri suurati alaxzaab ayuu ku caddaynayaa inuu daciif yaho aanu asixin wakadalika hayruhu min ahli cilmina waa caddeeyey marka nabiga sala allahu alay wasalam magaciisa waxaa ka mid ah alcaaqib wa ana alcaaqibu falaysa bacdii nabiyun baa nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam kii nebiyada cidhbinaya ugu dambeeyaan ahay baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam oo nebi iga dambeeya oo bimacnaa dabaday la soo saaray oo nebi laga yeelayaa ma jiro saasaa looga jeeda marka magacyada nebigu waa magacyo waana sifooyin wa kadalika asmaa'u lqur'aan saasoo kalay ahaatay magacyada qur'aanku mithlu qur'aani sida qur'aan waalfurqaan iyo furqaan qur'aan kitaabka qur'aanku waa magac uu leeyahay haddana waa sifo waxaa loogu magacaabay bikownihi maqru'an inuu yahay mid la akhrinaayo saasaa loogu magacaabay qur'aan iyo waalfurqaani furqaan tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiiraa qur'aanka waxaa furqaan loogu magacaabay wuxuu kala saarayaa xaqa iyo baatilka wuxuu kala saarayaa xalaasha iyo xaaraanta wuxuu kala saarayaa gaalnimada iyo iimaanka wuxuu kala saarayaa baadid iyo hanuunka marka nebiguna waa farqi qur'aankuna waa furqaan sida xadiiska bukhaari baa ku soo aroortay muxammadun farqun bayna annaas waa mid dadka kala saaraaya weeyi waxaa kaloo loo dabdiya xadiiska bukhaariga muxammadun faraqa bayna annaas nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu kala saarayaa xaqa iyo baatilka isaguna wuxuu kala saarayaa ahluxaqa iyo ahlulbaatilka dadka qaarkood waxay rabaan in dadku ishuwanaadaan oo mid waliba wixiisa iska wato kii baatil wataa baatilkiisa iska wato kii xaq wataana xaqiisa hoos iska wato aan midna mid faadilin mid aan ahaanno korkaan ka midaysnaanno nin walibana wixiisa hoos ha wato siday rabaan ma garanaysaa waxay ku leeyihiin waddadii yuhuudeed aan raacno intay kuu daboolayaan waa intaas waxay rabaan taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shattaa waayo ilaahay yuhuud wuxuu ku sifeeyey waxaad u malaynaysaa markaad dusha ka eegto inay isku mid yihiin qalbiyadooduna waa kala tegan yihiin oo islama haystaan marka afkuunbaynay ku ballaadhine waxay ku leeyihiin lisaanulxaalkoodu markay ku leeyihiin aan isu wanaanno aan isku mid ahaanno yaan cidina cid waxba ka sheegin nin weliba ilaahaysa ha caabudo sida isaga la qumman ha ku camal falo midnaba ka kale yaanu faadilin waad khaldan tahay iyo waxani waa bidaca toonna midna mid yaanu ku odhan munkarka yaan la reebin bay ku leeyihiin bidcada yaan laga digin baatilka yaan la caddayn xaqa yaan la bayaamin ha la ishuwanaado waddadii yuhuudda ha lagu hanuunay ku leeyihin maxaa furqaan loo soo dejiyey haddii ay saa noqonayso maxaa nebigana farqi loogu magacaabay ilaa xadiiska bukhaarigu wuxuu sheegayaa muxammadun farqun bayna annaas mu'miniinta sifadooda waxaa ka mid ah inay wanaaggana amrayaan xumaantana reebayaan taasaa ka mida ah. waana waajib ruuxu wixii qaldan ee uu garanaayo khaladnimadiisa inuu caddeeya waa waajib sow raxma ma odhan sala allahu calayhi wasalam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaanih fain lam yastatic fabiqalbih ku kastoo idinka idinka midoo arkaa shay munkar oo shareecadu diidday gacanta ha ku bedelo ha ku dooriyo hadduu kari kari waayo afka ha ku bedelo hadduu kari kari waayo qalbiga ha ka naco marka magacyada qur'aanka waxaa ka mid a ah alfurqaan waalhudaa waxaa ka mida ah magacyada qur'aanka alhudaa hanuun baa ka mida ah. oo qur'aankii waa hanuuna waa lagu hanuunayaa washifaa waxaa ka mida dawo iyo caafimaad waxaa lagaga bogsanayaa baadida ayaa lagaga bogsanaya waxaa lagaga bogsanaya jahliga iyo aqoon darrada cudurrada laftoodana ruqya weeye waa la ysku tufaayo caafimaad sidaana waa u yahay walbayaan bayaanna waa la yidhaahdaa haadaa bayaanu linnaas qur'aankii waa bayaan waayo waxbuu caddaynayaa walkitaab alkitaab weeye waxaana loogu magacaabay alkitaab bikownihi maktuuban inuu yahay mid qoran wa amhaali daalika iyo taa tusaalayaasheeda oo kale weeye wa kadalika magacyada qiyaamaduna waa la mid waa aclaamun wa awsaaf waa magacyo waana sifooyin alqaarica alxaaqa alsaakha alwaaqica altaamma yowma altanaad yowma alxisaab yowma altaqaabun yowma alxashri magacyo badan baa u saaran waa magacyo waana sifooyin fa idaa kaana maqsuudu saa'ili tacyiin almusammaa mar hadduu yahay maqsuudu saa'ili ka wax weydiinaya wuxuu rabaa tacyiin almusammaa ka magacan u saaxiibka ah ee lagu magacaabo in la cayimo oo la sheego cabbarnaa canhu waxaynu ku tilmaamaynaa oo ku cabbiraynaa ama ku sheegaynaa biayi ismin kaana magac kastoo yacni u ahaado oo ku tusinaya musamahaas idaa curifa marka la garto musamaa haada alismi magacan cidda lagu magacaabo marka la garto magac kastoo musamaha ku tusinayaa lagu cabbiraya oo lagu sheegaya waqad yakuunu lismu calaman waqad yakuunu sifatan waxaa markaa suurowda ama waxaa laga yaabaa inuu noqdo isimku mar inuu noqdo calam magac inuu noqdo wa qad yakuunu sifatan marna waxaa laga yaabaa inuu noqdo sifo kaman yas'alu can qawlihi waa sida ka ku weydiinaaya can qawlii hadalku ilaahay uu yidhi waman acrada can dikrii ku kastoo ka jeesta can dikrii xuskayga ka jeestaa ilaahay yidhi fa ina lahu maciishatan danka maa dikruh wuxuu ku weydiinayaa dikrigiisu muxuu yahay dikriga ilaahay fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa oo loogu jawaab celinayaa huwa alqur'aanu maalan dikrigiisu waa qur'aanka dikriga ilaahay waa qur'aankiisa masalan tusaalayn tusaalaynayna aw maa anzalahu kuu ilaahay soo dejiyey weeye oo min alkutubi kutuba ah kitaab kasta uu ilaahay soo dejiyey waa dikru llah waa xuska ilaahay fa ina adikra arayga dikri la yidhaahdaa masdarun waa masdar waalmasdaru taaratan yudaafu ila alfaacili wa taaratan ila almafcuuli masdarkana mar waxaa loo idaafeeyaa faacilka ayaa loo idaafeeyaa oo mudaaf looga dhigaa faacilkiina mudaafu ilayh laga dhigaa masdarkiina mudaaf laga dhigaa wa taaratan ila almafcuuli marna waxaa loo idaafeeyaa mafcuulkaa loo idaafeeyaa marka mafcuulka ay dhici karto in loo idaafeeyaa waa mar masderkaasi uu yahay mutacaddi mafcuul gaadhi kara oo haddii masdarku aanu mafcuul qaadan karaynin oo mafcuul aanu nasbisan karaynin mafcuul baan u idaafeeyey dee ma suuragal ah xadfiyo isaal macdo sameeye mooyaane oo iyaduna markaysa markaa aynay qiyaas ahayn mooyaane si kale laguma samayn karo waa inaan loo idaafayn markaas hadduu laazim yahay marka masdarka mutacadiga mar waxa dhacda faacilka in loo idaafayo marna waxa dhacda mafcuulka in loo idaafayo labada mid walbana waa qiyaas mar hadduu mutacadi yahay laakiin hadduu laazim yahay baa loo idaafaya hadda dikri waa masdar mutacaddi ah marka labada mid walba waa loo fasiri kara fa qiila qiila dikrullaahi bilmacna ahaani marka la yidhaahdo dikrullaahi oo bilmacna ahaani macnaha labaad loo yidhaahdo oo mafcuulka loo idaafeeye la yidhaahdo oo dikruhu waa xuska allaah la xusaaya macnuhu u dhacaya mafcuulka wuxuu noqonayaa kii la xusayey marka waxa weeye marka wuxuu noqonayaa xuska allaah la xusaayo kaana wuxuu noqonayaa maa yudkaru bihi waxa allah lagu xusuu noqonayaa dikruullah ama dikruh haddii macnaha labaad lagu socdoo la yidhaahdo masderkan mafcuulkiisii in loo idaafeeyaa lagu fasirayaa waxay noqonaysaa waxa allah lagu xuso ka la xusayaana waa allah mithlu qowli alcabdi waa sida hadalka uu addoonku yidhaahdo kale subxaana allaahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar waa adkaar allah lagu xusaayo ilaahay baa xumaan ka nasahan oo rabbi baan xumaan ka dheeraynayaa ka dheerayn walxamdu lilaahi mahadnaq ilaahay buu u sugnaaday ama rabbi baa mutaystay ama ilaahay baa la gaara walaa ilaaha ila allaahu mid la caabudaa xaq ma aha ila allaahu allah mooyaane allah in la caabudaa waa xaq hayrkii in la caabudaa xaq maaha waa baatil wallaahu akbaru ilaahay baa ka weynaansha badan ay min kulli shay wax kastaba ilaahay baa ka weyn oo xaraji kuma sugna in ismu tafdiilka sidiisa loo fasiro bacdu alculamaana waxay yidhaahdeen waxaan u fasiraynaa bimacnaa kabiir waayo allah cid la barbardhigi karaaba maadaama ayna jirin tafdiil marka allah cid kale laga fadilaayo hadda looma jeeda yidhahdeen yacni tafdiil allah cid kale laga fadilaayo oo allah la fadilaayo looma jeedo alsayfu yanqusu qadruhu idaa qiila ina asayfa amdaa min alcasa amdaa min alcisina waa yidhahdaan cala sabiili jamci yaanad ogayn seefta in qadarkeedu nuqsaamayo haddii la yidhaha seeftu wax waa ka goyn badan tahay oo waa ka wanaagsan tahay markaa usha ama ulaha waa ka wanaagsan tahay maxaabaad marka hore iskala doonataa la odhan mid kale wuxuu yidhi qaar labada bayd isku waxay ka dhigaan isku sheer calaa haadaa bay yidhahdaan min alcusi soo isu waafaqa rawiigu bacdina waxay yidhahdeen labada bayd waa kala duwanaayeenoo laba gabay oo kala duwan bay ahay idaa anta fadalta imra'an daa baraacatin calaa naaqisin kaana almadiixu min annaqsi baa shaacirkii culamada kale odhanaysaa tafdiil in loo laqbeeyo dhibaata kuma sugnaa waxay leeyihiin maqaamulixtijaaj waa ku soo aroortay qur'aankaba a arbaabu mutafariquuna khayrun am illaahu alwaaxidu alqahaar laakiin fii maqaami alixtijaaj bay ahayd waxay kaloo yidhahaan xadiiska cadil laftiisaa u daliilaa almuhim almuhim wa idaa qiila bilmacna alawali marka la yidhaahdo dikru allah bilmacna alawali macnaha hore iyadoo lagu fasiraayo ama xaal macnaha hore lagu soconaayo oo ah inuu dikri yahay mudaaf loo idaafeeyey faacil loo idaafeeyey oo dikru llah wuxuu noqonayaa yacni wuxuu allah sheegay buu noqonayaa kaana wuxuu noqonayaa maa yadkuruhu kuu sheegaayo huwa uu ilaahay sheegaayo wa huwa kalaamuhu waa hadalka ilaahay kuu ilaahay sheegayaana hadalkii ilaahay bay ku dhacaysaa qur'aankuna waa hadalkii ilaahay marka dikruhu wuxuu ilaahay markaa sheegay oo uu ku hadlay oo kalaamkiisii ah waa u fasirmi karaa dikruhu waxa allah lagu xusaayana waa adkaarta iyo cibaadaadka rabbi lagu xusaayana waa u fasilmi karaa waana laba macno labaduba sax wa haadaa huwa almuraadu fii qawlihi wa haadaa macnahan dambe oo ah markaysagaa in looga jeedo wuxuu allah sheegay oo hadalkiisii ah huwa almuraadu waa ka loo jeedo fii qawlihi hadalka hore uu kuu sheegay waa inu labada markaa eraygan marka la sheego inuu mid walba u fasirmi karo laakiin siyaaqa hadalkan macnaha marka u munaasibka ahi waa ka dambe wa haadaa kaasoo markaa ah inuu ka allah sheegay marka looga jeedo oo masdar loo idaafeeyey faacilkiisii uu yahay huwa almuraadu waa ka looga jeedo fii qowlii hadalka uu ilaahay yidhi waman acrada can dikrii ku kastoo ka jeesta ama kii ka jeesta can dikrii xuskayda liannahu qaala qabla daalika sababtuna waxay tahay ilaahay wuxuu yidhi intaa ka hor faima yaأtiyannakum minii hudan faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa faima yaأtiyannakum hadduu idiin yimaado minii xaggayga idinka yimaado hudan hanuun faman ittabaca ku kastoo raaca hudaaya hanuunkayga falaa yadilu ma habaabayo ma lumaayo walaa yashqaa ma hoogaayo wa hudaahu hanuunka ilaahay huwa maa anzalahu min addikri waa kuu allah soo dejiyey oo min addikri xuska ah kaas weeye hanuunkiisu waa qur'aanka wa qaala ilaahay wuxuu yidhi bacda daalika taa dabadeedna wuxuu yidhi qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiiraa aakhiro in la soo saarayo ruuxii dikriga ilaahay iyo hanuunka ilaahay iskaga jeestay oo xaalayn waayey oo ka tegey isagoo indhalaa in aakhiro soo bixinayaa laynoo sheegay markaasuu wuxuu yidhaahdaa ilaahay ow maxaad ii soo saartay anoo indhala qaala rabbi lima xashartanii acmaa ilaahu maxaad ii soo bixisay xaalaan indhala ahay waqad kuntu basiiraa aniga oo awal ahaan jiray mid indhaqaba markaan adduunyada joogay anoo indhaqabi jiray maxaad indhala'aan igu soo saartay qaala kadalika atadka aayaatunaa fa nasiitahaa markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa kadalika alamru kadalika arrinku sidaas weeye atadka aayaatuna fanasiitahaa waxaa kuu yimi aayadaha iyagii ayaa kuu yimi fanasiitahaa waad ka tagtay nisyaanka loogama jeedo waad ilowday ee waxaa looga jeedaa badrheedh baad uga tagtay wa kadalika alyowma tunsaa aljazaa'u min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa aayadihii ilaahay markuu ka tegey waxaa lagu abaalmariyey isagana naarta in lagaga tago oo loo daayo nacuudu billahi min dalik waalmaqsuudu an yucrafa ana adikra huwa kalaamuhu lmunazalu waxaa la rabaa oo la doonayaa an yucrafa waa in la garto ana dikra in dikriga ama xusku huwa kalaamuhu inuu yahay hadalka ilaahay ee almunazalu la soo dejiyey inuu yahay dikrigu yacni taanu rabno inuu sheegna waa taasu weeye aw huwa dikru alcabdi lahu ama waa xuska uu addoonku allah xusaayo dikrigu kaas weeye marka kan iyo kan mid walba waa noqon karaa walow sheikhu markaysaga markaa ka kale isagoo ha u badiyay fa sawaa'un qiila waxaa isku mida la yidhiyaa dikrii kitaabii dikriga aayadda ku jirta waa kitaabii baa loo jeeda waman acrada can dikrii cala sabiili xikaayuu dikrii u soo naqliyey yacnii lagu fasirayaa dikrii kitaabii lagu fasiraya aw kalaamii lagu fasiraya ama hudaaya hanuunkaygii lagu fasiraya aw naxwu daalika ama taas waxyaalo kaloo la mida lagu fasirayaa sida waxyigayga in la yidhahdo kale fa ina almusammaa waaxidun waxaa lagu magacaabayaa waa mid qura oo waxyigu waxaaba soo geli karaa axaadiistuna waaba soo geli kartaae laakiin magacyadan kale qur'aanka mutabaadira in looga wada jeedo marka almuhim tacaabiirta laga cabbiraayo dikrii waa kitaabii kitaabkayga weeyi ama hadalkayga weeyi ama hudaaya weeyi yacni waxa weeye alfaadda kala duwan musamahay ku dhacayaan waa isku mid mid walibana marka waxa weye isagoo musamo qura ku wada dhacaaya asmaadaasi haddana mid waliba sifana waa koobsanayaayo macno aanu ka kala sheegin oo uu tilmaamaya waa jira marka ikhtilaafkan uu hadda inoo sheegayo wuxuu tilmaamayaa siduu dibba ka caddayn doono inuu ikhtilaafu tanawuc yahay haddii salafka qaarkood erayadan eh, qaarba mid ka cabiraan eh, oo qaar yidhaahdaan waxa weeye dikriga ilaahay waxaa loo jeedaa kitaabkiisa qur'aanka ama waxa loo jeedaa hadalkiisa ama waxa loo jeedaa hanuunka loo jeedaa waxa weye waa ikhtilaafu tanawuc laa ikhtilaafu tadaadin sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa markuu masaladaa gabagabadeeda ka hadlayo hada ikhtilaafu tanawuc lianna almacna ahaaniya laa yudaadu lilmacna alawal xataa haddii lagu fasiro dikriga in looga jeedo yacni kuwa ilaahay sheegay macnaha hore oo wax allah lagu xusaayo kama hor jeedo macnahaas ee wuxuu noqonaya ikhtilaafu tanawuc buu noqonaya fa kullu ma anzalahu allahu caza wajalla fahuwa mustalzimun lidikri wuxuu ilaahay soo dejiyey dhammaantood waxay laasimsanayaan xuska allah la xusaayo huwa tadkiru lcibaadi addoommadiina waa lagu waaninaya qur'aanka laftiisii ilaahay waa ku xusayaan addoommadu marka ictibaar wuxuu yahay kuu ilaahay sheegay ictibaarna wuxuu yahay kii ilaahay lagu xusaayo lagu caabudaayo wuxuu kaloo laasimsanayaa adkaarta kale aan qur'aanka ku sugnayn in allah lagu xusana waa laasimsanayaa waayo dikrigaas ilaahay waa ku amray qur'aanka marka macaanida qur'aanka gudagelaysa ayaa ka mid tahy wa in kaana maqsuudu saa'ili macrifata maa fi lismi min asifati almukhtasati bah masalada hore wuxuu inoo tilmaamay hadduu ruuxa saa'ilka ahi ujeeddadiisu ay u tahay isimkani musamuhu ku dhacaa waa maxay isimkii la doonaa loogu jawaabi karaa laakiin hadduu maqsuudkiisu yahay masale labaad buu sheegayaaye isimkan macnaha ama sifada uu koobsanayaa maxay tahay haddii marka ay tahay su-aashiisu haddii markaa wuxuu uga gol leeyahay uga jeedaa ay sidaas tahay wa in kaana maqsuudu saa'ili macrifata maa filismi hadduu yahay saa'ilku wuxuu rabo macrifata maa kii inuu garto filismi magaca ku sugnaado min asifati sifa sifadaasoo almukhtasati bihi yacni markaa ilaahay uu la gaarka yahay ama almukhtasati bihi ilaahay lagu gaar yeelay labada mid walba waad u fasiri kartaa waayo ikhtasa laazim iyo mutacadday labadaba leedahay ikhtasa waa la gaar noqday iyo ikhtasa waa gaar yeelay labadu waa saxiix iyadoo mutacadiya qur'aanka waa ku sugan tahay sariix ku ah mutacadinimada yakhtasu biraxmatihi man yashaa allah wuxuu ku gaar yeelayaa naxariistiisa kuu doono inuu ku gaar yeelo man waa mafcuulu yakhtasu sida kalena waa jirta hadduu saa'ilku wuxuu doonayaa ay tahay macrifata maa kii inuu garto filismi magaca ku sugnaado min asifati sifa ah sifadaasoo almukhtasati bihi ilaahay ku gaarka ah ama almukhtasati bihi ilaahay lagu gaar yeelay macnaha hore mar koray ku macaanta almukhtasati bihi ilaahay ku gaarka falaa budda min qadrin zaa'idin waxaa lagama maarmaan ah min qadrin qadar zaa'idin dheeraada calaa tacyiini almusammaa ka dheeraada musammaha in la cayimo oo la sheego ka magaca u saaxiibka oo waa in la macneeyaa isimkan oo la sheegaa sifada uu koobsanaayo mislu an yas'ala waa sida inuu weydiiyo saa'ilku cani alquduusi oo uu yidhaahdo malquduus ama uu yidhaahdo maa macnaa quduus quduus buu ku weydiiyey assalaam iyo assalaam buu ku weydiiyey almu'min almu'min buu ku weydiiyey waqad calima ruuxu waa garanayaa saa'ilkaahi annahu musamaha asmaadan u saaxiibka ahi ee asmaadani u sugnaatay allaahu allah inuu yahay waa garanayaa laakiin wuxuu doonayaa macaanida asmaada ay koobsanayso inuu faa'iidaysto ayuu rabaa oo u garto farqiga u dhexeeya bayna ismin wasmin magac iyo magac asmaada ilaahay ka mid a farqiga u dhexeeya inuu kala fahmo ayuu rabaa marka isagoo garanaya alquduus inuu allah yahay assalaam inuu allah yahay almu'min inuu allah yahay almutakabbir inuu allah yahay alxakiim inuu allah yahay ayuu haddana wuxuu doonayaa inuu garto macaaniday koobsadeen laakiin maa macnaa kownihi ha yeeshee muxuu yahay ayuu leeyahay ahaanshihiisu allaah uu yahay macnaheedu maxay tahay quduusan quduus uu yahay i macneeyo i fasiro maxaa quduus looga jeeda salaaman salaaman uu yahay maxaa macnaheedu yahay mu'minan uu yahay maxaa macnaheedu yahay wanaxwa daalika iyo magacyadaa kuwa la midka ee kale inuu rabbi ku magacaaban yahay macnaha ay ku tusinaysaa maxay tahay marka laba shay baynoo tilmaamay maqsuudka saa'ilka inay ku xidhantay mar wuxuu rabaa ruuxu asmaadan musamahay ku dhacdo ama ay ku rumowdo inuu garto ayuu rabaa markaasuu yidhi quduus yaa la yidhaahdaa markaasaa tidhi quduus waxaa la yidhahdaa allah almu'min yaa la yidhahdaa allah baa la yidhahdaa alraxmaan yaa la allah baa la yidhaahdaa asmaadani musamahay ku dhacdo ama musamaha marka asmaadani u sugnaatay ayuu rabaa inuu ogaado isimkii la doonaa loogu jawaabi karaa waayo isim kastooo asmaada ilaahay ka mid oo aad ugu jawaabtaa waa ku tusinayaa musammihii asmaadani u sugnaadeen marka maqsuudkii saa'ilku waa ku xasilayaa garashada uu garanaayo asmaadaa dhammaantood inay tahay asmaa'un lilaahi jalla wacalaa magacyo allah u sugnaaday oo allah markaa waxaa yacni lagu magacaabo laakiin haddii maqsuudkiisu aanu taa ahayn oo u garanayo asmaadan asmaaullahi alxusnaa in rabbi lagu magacaabo waa yaqaanaa laakiin wuxuu doonayaa inuu cilmi faa'iidaysto oo wuxuu leeyahay niyow macaanida asmaa'ullahi alxusnaa baan doonayaa inaan aqoonsado waxaan doonayaa markaa inaad asmaa'ullahi alxusnaa ii fasirto si waxa weeye marka aan asmaadan sheegaayo ama allah ku baryaayo macaanidan ugu tadabburi karo iimaan ugu kororsan karo ii maxaa looga jeedaa macnaha alquduus iyo almu'min iyo almuhaymin iyo alqadiir iyo alkhaaliq iyo rabbulcaalamiin iyo alraxmaan iyo aljabbaar iyo almutakabbir iyo assalaam furuuqda u dhaxaysa iyo macaaniday kala faa'iidaynaysa iyo sifaatka laga qaadanayo inaad ii sharaxdaan doonaya haddaad ku tidhaahdo asmaada dhammaantood allah baa markaa lagu magacaabaa jawaab kaafiya maaha waayo waa yaqaanaan ruuxan in allah dhammaantood lagu magacaabo tuu ku weydiina taas ma aha wuxuu ku weydiinayaa sifaadkay koobsadeen iyo macaanida ay leeyihiin marka idan waa inaad tilmaantaa asmaadan ishtiqaaqa ay leeyihiin iyo macaaniday faa'iidaynayaan taas idaa waa inaad u tilmaantaa saas aawadeed bay ahlucilmigu waxay qoreen kutubo ay kaga hadlayaan asmaa'ullahi alxusnaa ahlucilmi badan baa musannafaad ka alifay oo ka qoran walow in fara badan ha ahaadaan cala almadhabi alashcari qaar ku sugan oo bacdu asmaa markay fasirayaan ay ta'wiil ku samaynayaan sifaatka qaarkood ta'wiilkii ilaa asmaada waa gelaya yacnii sida waxa weeye cidda ka weecatay dariiqii salafka ka weecatay saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacdood waddaday mareen ciddii ka weecatay kumay kaaftoomin inay sifaatkoo keliya awilaane xataa asmaada ta'wiilkii waa gesheen waana khalad waayo waxay noqonaysaa nooc ilxaada allah magacyadu isu sugay ee wanaagga badan waa in loo sugaa macaaniday ku tusinayaanna waa in sidooda loogu sugaa iyagoo waxa weeye min hayri taxriifin walaa tamhiilin walaa takyiifin walaa tactiil calaa sabiili mihaal alraxmaan iyo alraxiim markay fasirayaan ashaaciradu ma qabaan sifo raxmo la yidhahdo in rabbi lagu sifeeyo waxay odhanayaan raxmadu waa maxay waa lqalbi waa qalbi jilaac markaase waxay isweydiinayaan ilaahay ma waxaynu ku sifaynaa qalbi jilaac markaasay isu jawaabaanoo markaasay yidhahdaan maya xaasha xaasha waa kalla laguma sifaynaayo ilaahay qalbi jilaac maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa bay yidhaahdeen yacni markaa laasimkaanu ku fasiraynaa bay yidhahdeen oo ah waa samafalaa ixsaan ama incaam waa nicmeeyaa ama iraadatu lixsaan samafal buu doonaa ama iraadat lincaam nicmayn buu doonaa afartaa mid ka mida waa in lagu fasira iraadat lincaam ama iraadat lixsaan ama ixsaan ama incaam markay isweydiinayaanoo leeyihiin raxmadu waa qalbi jileec raxmada ay sidaa ku tilmaamayaan waa raxmada raxmatu lmakhluuq mise raxmat lkhaaliq waa raxmat makhluuq macnaheedu miyay tahay haddii waxa weeye raxmad allaha ay u sugaan waxaa ka dhalanaysa ilaaba ilaa raxmadda yaqaanina makhluuqa u sugan oo kale inay u sugaan maya kama dhalanaysa taasi oo raxmada kayfkeeda iyo qaabkeeda innagaan garanayn allah aynu u sugno siduu isuu sifeeyey tashbiihna ka nafiyno waa sida xaqa ah waa dariiqa xaqa ee ahlu sunna waljamaca qabaan saas ah, waxay bacdigu mahmaaheen qolyaha mu'awiladu waxay ka dhigan yihiin baa la yidhi nin baa indhala'aa wuxuu indhala'aadaba mar baa wax u yara binixeno wax buu yara arkay bakayluu dabeedna arkay buu yidhi dam haddana dib buu indhabeela ila bakayluhu yaqaanaaye wax kastoo loo sheego leehay wax weyn baan arko caynkaa ee caynkaasoo jira bakaylo siduu ka yahay buu yidhahdaa wuxuu doonayaa inuu bakaylaha u arkay inuu ku qiyaaso unbuu rabaa haddii buur loo sheego iyo haddii waxa weeye markaa wax kastoo weyn loo sheego wuxuu leeyahy unba kiila sidu ka yihi mucawiladu saasoo kaley ka dhigan yihiinoo waxay eegeen shaahidkay eegeen makhluuqaadka saa sifaadkii iyo haybiyaadkii wax ilaahay u sheegaayey iyo sifaadku allah isku sifaynaayey ayay waxay doonayeen inay ku qiyaasaan oo tay makhluuqa ku yaqaaneen tay makhluuqa ku yaqaaneen unbay rabaan inay ku qiyaasaan waana khalad sida allah isku sifeeye waa in lagu sifeeyaa iyadoo tamsiilka allah khalqigiisa lagu shabbahaayo la nafinaayo yacni markaa saas yadaa waa in lagu sifeeya kayfka iyo qaabkana laga gaabsanayo ta kale xayaato qudheeda marka laga hadlaayo xayaatada yaqaaniso xayaatada makhluuqun maaha makhluuqaadkaba ilaahay wuxuu ku sifeeyey qaarkood xayaatu ku sifeeya nolol haddana iyadoo nolol ku sifeeya nolosha allah isku sifaynaya waa ka duwan tahay nolosha makhluuqa wakadaa sifaatka kale oo dhanna halkaa la mariyo haatay culammadu yidhahdaan qaacida ahaan culamaa ahlusunna waljamaaca itifaaqu alasmaa'i laa yaqtadii itifaaqa almusamayaati waalxaqaa'iq magacyadu inay iswaafaqaan kama dhalanayso xaqiiqooyinka iyo cidda magacyada u saaxiibka inay iswaafaqsan yihiin oo isku mid yihiin ama isku nooc yihiin marka alquduus waa kii tahirnaa oo nuqsaan iyo ceeb iyo tamhiilu khalqiga shabbaho intaba ka tahirnaa kelmaddana waxaa laga soo ishtiqaaqay min alqadas qadasna waxaa la yidhaahdaa yacni digsiga ama silxiga wax lagu maydho ayaa la yidhahdaa marka maadaama tahaaro iyo nadaafadi ay ka dhalato ayaa qadas loogu magacaabay yacni shaygaas marka quduus waa kii ka nasahnaaya ka tahirnaaye ka dheeraa nuqsaan iyo ceeb iyo tamsiil dhammaantood waa kii ka nasahnaaya ka dheeraa assalaam waa kii nabadgelyada u saaxiibkaha oo ceeb iyo nuqsaan ka nabadgalay yacni cidduu doonana waa ka nabadgeliya nabadgelyadana waa ka bixiya weeye almu'min waa ka u rumeeya awliyadiisa wacdiga u ballanqaaday waa ka u rumeeya iyo rusushiisa wacdiga u ballanqaaday waa ka u rumeeya almu'min waa ka cadaabka ka badbaadiyo ka nabadgeliya awliyadiisa marka cadaabka ka badbaadiyo ka nabadgeliya min alamni idaa curifa hada faasalafu kasiira maa yucabbiruuna can ilmusammaa bicibaaratin tadullu calaa caynih mar haddii sidaa la gartay fasalafu salafku salafka waxaa la yidhahdaa saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan saddexda qarni waxay ku dhacayaan saddexdii boqolee sanee horay ku dhacayaan oo qarniga xadiis ku fasiraya boqol sane ayaa jira masalada khilaaf badan baa ku sugan laakiin culammada saddexa boqolee sane ee hore ku fasiraya waxay cuskanayaan xadiidka markaa muslim saxiixa ku soo wariyey nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu markaa inan ku yidhi cish qarnan facaasha mi'ata sana qarni noolow inuu ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam oo uu dabeedna boqol sano noolaaday boqol sano u noolaaday markaa salaf waxaa lagu itlaaqaa saddexdaa qarniyo horaa lagu itlaaqaa bacdu ahli cilmina waxay yidhaahdaan salafka waxaa looga jeedaa saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta calaa haada haddii qowlkaas lagu socdo waxay noqonaysaa inay saddex boqolee sane saddex boqolee sano inay ka yaraanayso waayo xaafid ibnu xajar alcasqalaani waxa uu tilmaamay atbaacu taabiciinta ruux ah oo la garanaayo oo laba boqol iyo laba iyo labaatankii ka dambeeyey inaanu jirin ama laba boqol iyo labaatanku yidhi ama laba boqol iyo labayo labaatanka ruuxii atbaacu taabiciinka ka mid a oo ugu dambeeyey wakhtigaasu markaa dhintay marka calaa haada waxay noqonaysaa in saddexda boqolee sano aynay dhammaystirmayn laakiin qowlka kale maadaama xadiiskaasi u ayidaayo in lagu fasilo saddexa boqolee sane hore ciddii inxiraaftee saddexdaa boqol noolaydna ma soo gudagelayso marka waxaa selafka laga hadlaayo ee laga warramayo waayo asha ku jirtaa salaf waa cahdiya markaa cid makhsuusa laga tilmaamaya oo saxaabadii ciddii dariiqooda raacday ee ku qumanaatay ee quruntaan noolay waxay yidhaahdaan ashaacirada qaarkood salafka ha la yidhaahdo shantii boqol ee sane hore weeye oo qarniga shanaad bay ku eg tahay yacni salafku ku eg yahay waxaan filayaa baajuuri inuu caynkaa odhan jiray waxaa looga gol leeyahay waa a'immatul ashaacira in la soo gudageliyo salafka sida loo waasicinaya waa saas marka qowlka noocaasi waa qowl yacni khalad ah culamaduna may qabin faasalafu kasiiran maa yucabbiruuna can ilmusammaa bicibaaratin tadullu calaa cayni salafku kasiiran maa wakhti fara badan bay markaa yucabbiruuna cabbiraan oo sheegaan can ilmusammaa yacnii shay magac u saaxiiba ay ay ka cabbiraan oo ku sheegaan bicibaaratin eray tadullu ku tusinaysa calaa caynihi daatadiisa ku tusinaysa wa in kaana fiiha min asifati maa laysa fi lismi alaakhari haba ahaato mid ay ku sugan tahay xagga sifada maa laysa waxaan ku sugnayn filismil laakhari magaca kale waxaan ku sugnayn haba ku sugnaatee eray uun markaa musamaha tilmaamaaya oo cayntiisa cabbiraaya oo sheegaaya way dhacdaa inay ku cabbiraan kaman yaquulu taasi waxay ahaatee waa sida cidda odhanaysa axmadu waa nebi maxamed baa loo jeedaaya sala allahu alayh wasalam huwa alxaashiru waa alxaashir weeye waalmaaxi weeye waalcaaqib weeye marka waxa weeye axmed lama fasirin ee waxaa lagu itlaaqay magacyadiisii kale ayaa markaa la sheegay iyadoo la ogsoon yahay magac kastaaba inuu koobsanayo sifo aanu ka kale iyo macne aanu ka kale koobsan iyo sida in la yidhaahdo waalquduusu quduusku huwa alghafuuru waa alghafuur oo alraxiimu alraxiim weeye ay ana almusammaa waaxidun wuxuu u jeedaa yani markaa ka magaca u saaxiibkii waa mid qura lianna haadihi sifata eh, hiya haadihi uma jeedo sifadani sifadan bay markaa la mid tahay ama isku mid yihiin labada sifo waa isku ugama jeedaan ee waxay uga jeedaan musame keliya ku wada dhacayaanbu marka uga jeedaan marka almuhim taasna waxa weeye waa dhacdaa sheekhu wuxuu yidhi ibnu cuthaymiin fa hadihi alanwaacu fa hadihi alaana alaaatu anwaac tani hadda waxa weye waa saddex nooc qad yakuunu tafsiiru lilkalimati tafsiiran lilmuraadi biha wuxuu noqon karaa tafsiirka kelimadda la fasiraya fasiraad waxa looga jeedo la fasiraayo biqatci annadari can sifati yadaan la milicsanin oo la eegin sifadiisa waqad yakuunu tafsiiru lilkalimati min xaysu macnaaha wuxuu noqon karaa tafsiirka kelmadda la fasirayaana min xaysu macnaha xagga macnaheedu ka xasilaayo aladii macnahaasoo tadamanatu ay koobsatay waqad yakuunu tafsiiru tafsiirku wuxuu noqon karaa lilkelimati kelmadda la fasiraya bimacnan aakhara macno kale in lagu fasiro macnaha kaleo yuusafu bihi lagu sifaynaayo man yuraadu biha ka looga jeedo lagu sifaynaayo marka macnihii uu sheikhu inoo tilmaamay inbuu khulaasaynaya qaala almusanifu raximahu allah wamacluumun wamacluumun ana haada laysa ikhtilaafa tadaadin waxaa la ogsoon yahay ana haada kaa khilaafka ahi laysa ikhtilaafa tadaaddin ma aha iskhilaaf iska horjeeda ma aha waa ikhtilaafu tanawuc kamaa yadunnahu bacdu annaas siday dadka qaarkood u malaynayaan inuu yahay ikhtilaafu tadaaddin yacni xaqiiqadu ma aha inay saas tahay mihaalu daalika taa tusaalaheedu tafsiiruhum lisiraati almustaqiimi waa fasiraaddooda ay fasireen bacdu salaf lisiraati almustaqiimi siraatulmustaqiimka ay fasireen oo fa qaala bacduhum barhkood ay yidhaahdeen huwa alqur'aan waa qur'aanka ay itibaacuh waa raacista qur'aanka la raacayo wey siraatulmustaqiimku markay yidhahdeen waa qur'aanka waxay u jeedaan waa in qur'aanka la raaco liqowli nabiyi sala allahu alayh wasalam waxay yidhahdeen waxaa saa u daliiloo ku tusinaya hadalkuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam fii xadiisi caliyin xadiiskii cali aladii rawaahu tirmidiyu xadiiskaasoo uu soo wariyey tirmidi wa rawaahu abu nucaymin abu nucaymna uu soo wariyey min turuqin mutacadida dariiqyo cadad u saaxiiba bimacnaa dariiqyo badan ay ka soo wariyeen huwa xablullaahi almatiin waadikru alxakiim huwa xablullaahi almatiin waa xariggii ilaahay ee adkaa weeye waa xuskii bimacnaa qur'aankii alxakiimu ay ilmuxkamu la sugay ama xikmadda u saaxiibka ah wa huwa asiraatu almustaqiim wa huwa qur'aanku assiraat waa waddadii almustaqiimu toosnayd marka qur'aanku inuu yahay xablullahi almatiin ou haddana yahay waddadii toosnayd ayaa xadiiskaasi sheegaya hadduu asaxo laakiin culamada qaarkood waa daciifiyeen oo sanadkiisa waxaa ku jira alxaris alacwar ninka la yidhaahdo ninkaasna waa daciif waliba majhuulna waa ku jira bay culamada qaar yidhaahdeen sidaas aawoodee sida saxiixa xadiiskaasi ma asixin mar haddaanu asixinna looma deliishan karo tafsiirka qur'aanka looma looma deliishan karo ama looma qaadan karo wa qaala bacduhum mufasiriinta qaarkood ama salafka qaarkoodna waxay yidhaahdeen huwa siraatu siraatulmustaqiimku alislaam waa islaamka liqowlihi sala allahu alayh wasalam waxaana u daliilo saa ku tusinaya hadalkiisu nebigu yidhi sala allahu alay slam fi xadiisi nawaas ibni samcaan xadiiskii nawaas ibnu samcaan alladii rawaahu tirmidiyu kaasoo uu soo wariyey tirmidi wa hayruhu iyo cid kaleba ay soo wariyeen daraba allaahu mahalan siraatan mustaqiima daraba allaahu ilaahay waa caddeeyey mahalan tusaaluu caddeeyey ka beddelo siraatan mustaqiiman waddo toosan ayuu caddeeyey ama darab allahu ilaahay wuxuu ka yeelay maalan tusaaluu ka yeelay siraatan mustaqiiman wadda toosan wa calaa janbatayi siraati labada dhinaca waddadana waxaa ku sugan suuraani laba gidaar baa ku sugan wa fi suurayni labada gidaarna waxaa ku sugan abwaabun albaabo mufataxatun la furay ayaa ku sugan wa cala alabwaabi albaabadana waxaa ku dul sugan sutuurun daahiyo murkhaatun la sii daayey gidaarradii waxay leeyihiin albaabo albaabadu ma xidhna waa furan yihiin albaabadaana daahiyaa ku sii daysan sutuurun daahiyo murkhaatun la sii daayey daahiyadaasi ma laabnee albaabkay ku sii daysan yihiin ma ay qarinayaan wa daacin yadcuu min fawqi asiraat waxaa kaloo ku sugan ama waxaa kale oo jira mid yeedhaaya oo ka yeedhaaya siraadka korkiisa wadaacin daacin iyo yeedho yadcuu yeedhaaya calaa ra'si siraad yacni siraadka ama waddada madaxeeda ka yeedhaya midna korkeedu ka yeedhayaa oo xagga sare ah midna madaxiisu ka yeedhaya madaxa siraadka ayuu ka yeedhaya waa laba daaci qaala faasiraatu lmustaqiimu huwa alislaamu nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam siraatulmustaqiimku waa islaamka waddada toosani waasuuraani labada gidaarna xuduudullaah waa xadadkii ilaahay waalabwaabu almufataxatu albaabada la furay maxaarimullah waa ashyaadu ilaahay xaaraantinimay waaddaaci calaa ra'si asiraati ka ka yeedhaaya waddada madaxeeda ka yeedhayaana kitaabullahi waa kitaabka ilaahay waddaaci fawqa asiraati ka ka yeedhaya fawqa asiraati siraadka korkiisa ka yeedhayaana waacidullaahi waa waaniyihii ilaahay bimacnaa kii xagga ilaahay ka ahaaday ee waaninaayey ruuxa ee fii qalbi kulli mu'minin ku sugnaa ruux kastoo muumina qalbigiisa ku sugnaa amhaasha waxaa loo yeelaa tawdiix ama si wax loogu caddeeyo ayaa loo yeelaa nebiguna sala allahu alayh wasalam masalkan uu inoo sheegay wuu fasiray oo waa caddeeyey marka siraatulmustaqiimkii waa islaamnimada oo waddada xisiga ee toosan ee la arkaayo waxaa lagu shabbahaa islaamnimadaa lagu shabbahaa waayo islaamku waa siraad macnawi ah waxaan samee waxaan ha samayn waxaani xalaal bay kuu tahay waxaani xaaraan bay eh, kaa tahay waxaan waajib bay kugu yihiin yacni waa waddo la raacayo oo aan ishu qabanayn laakiin la caqliyaynayo oo la fahmayo waa jidkaa halowda ah kaasi waa islaamnimada waxaana laga yeeli doonaa jidkaas xisi baa laga dhigi doonaa mid la arkaayo oo ishu qabanayso aakhire waxaa jiri doona jidka siraad markaa siraatulmustaqiimka ruuxii ku toosnaa adduunyada jidka siraadna si yar buu markaa u dhaafayaa oo sahlan gidaaradiina waxa uu ku sheegay labada gidaar inay xuduudda yihiin xuduuddana waxaa laynaga reebay inaynu ka gudubno albaabada furan waa ashyaada ilaahay xaaraantinimeeyey shahawaadkii dadka ku abuurnaana waxay u iilanayaan inay daahiyada allaabaan oo ay albaabada galaan haddaba laba daaci baa dadkii u yeedhaya mid wuxuu u yeedhayaa siraadka madaxiisu ugu yeedhayaayo waa kitaabuullah waa daaci yacni waddadan xaqa ee siraadu mustaqiimka ha ah, ka weecanina kan soo raaca bidixiyo midigtoonna ha weecanina gidaarrada ha ka dhicina ama ha ka gudbina qaarkoodna haba u dhowaanina albaabadana ha gelina daahiyada ha faydina waa kitaab ullah daaciga kale wuxuu ku sugan yahay qofka muuminkaa qalbigiisa ruuxa muuminka ah qalbigiisu ku sugan yahay kaasi waxa weeye waa lammadii malagga weeye ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen inay tahay malaggu ilhaamka uu ku soo tuuraayo ruuxa oo khayrka uu ku ilhaaminayo waxa wanaagsan inuu sameeyo waxa xunna iska dahay waayo wuxuu tilmaamay nebigu sala allahu aleyh wasalam inay qalbiga u sugan tahay ruux kasta lammataan lammatulmalak iyo lammatu shaytaan marka waxa weeye malaggu waanadiis iyo ilhaamkiisu waxay noqonayaan inuu ruuxa khayrkii amrayo khayrka ku kicinayo sharka uga digaayo sheekha tiibi la yidhaahdo oo alkaashif can xaqaa'iqi sunan kitaabka weyn ee sharaxa ah ee mishkaat ulmasaabiixa uu ku sharxayo leh macnahaasu ku fasiray waana sida mubaarak fuuri laftiisa ka soo qaatay tuxfatulaxwadiga oo macnaha keliya ayuu tilmaamay culamo kale waxay sheegeen oo yidhaahdeen waacidullahi fii qalbi kulli mu'minin waxaa looga jeedaa waa xujooyinka ilaahay iyo culuumta cilmiyada ilaahay ruux kasta oo mu'mina qalbigiisa uu geliyey cilmiyadaa iyo xujooyinka uu geliyey qulubta mu'miniinta iyo waxyaalaha xumaanta ka reebaaya ee uu ilaahay qulubta mu'miniinta markaysagaa dhex dhigay oo ku xambaaraya zawaajirtaas oo ku xambaaraya taqwada taasaa looga jeedaa waacidullaahi fii qalbi kulli mu'min marka inuu ruux ilaahay ka boqo yacni basaa'ir alquluub wax la yidhahdaa jira oo ilaahay ruuxa muuminka u abuuray qalbigiisa ka yeelay oo qalbigiisu inuu basiiro oo xaqa arkaayo inuu waxa weeye wax wax ka reebayo raadic oo taqwo xaggeed ah oo xumaantii u diidaya inuu markaa leeyahay oo qalbigiisa ku sugan cilmiye iyo xujooyin ilaahay markaa ruuxa oo qalbigiisa u geliyey oo markuu xumaan ku dhaco uu iscanaananayo ruuxi markuu wanaagga ka gaabiyo uu iscanaananayo taasaa waxaa laga tilmaamayaa waacidullaahi fii qalbi kulli mu'min marka xadiidkani culammada muxadisiinta qaarkood baa saxiixiyey oo uu ka mid yahay xaakim oo uu ka mid yahay albani waxaana yidhaahdeen waa saxiix calaa sharti muslim waa xadiis saxiixa ama haabita tirmidi iyo imaam axmed iyo xaakimka mustadraga iyo hayrkoodba waa soo wariyey fahadaani alqowlaani muttafiqaan labadan qowl waa iswaafaqayaan oo laba isdiiddan ma aha haddii siraatulmustaqiimka lagu fasiro qur'aanka bimacnaa raacitaankiisa lagu fasiro iyo haddii siraatulmustaqiimka lagu fasiro islaamnimada lianna diina alislaami huwa itibaacu alqur'aan waayo diinka islaamku waa in qur'aanka la raaco sunnaduna qur'aankay sii caddaynaysaa walaakin kullu minhumaa nabbaha calaa wasfin gayri alwasfi alaakhari ha yeeshee labada qowl mid kasta oo ka midii wuxuu baraarujiyey sifo aan ahayn sifada ka kale sheegay erayga kale sifada ku sugan sifo aan ahayn baa ka kale baraarujinaya labada mid waliba wuxuu koobsanayaa sifo aan ka kale koobsan kamaa anna lafda siraati sida erayga siraad yushciru uu ku dareensiinayo biwasfin thaalithin sifo saddexaad sifo saddexaad uu ku dareensiinayo oo masalan marka la yidhahdo asraad iyo diinu lislaam iyo alqur'aan ama itibaacu alqur'aan saddexduba macnahoodu waa isu tegaysa haddana mid walba waxaa ku sugan macno aan ka kale ku sugnayn oo ziyaadaa ama sifo ziyaada baa ku sugan marka waxay noqonaysaa saddexda eray alsiraat almustaqiim iyo alislaam iyo alqur'aan noocyadii uu sheekhu ku magacaabay alasmaa'u almutakaafi'a oo mutaraadifada iyo mutabaayinada udhexaysa wa kadalika qowlu man qaala saasoo kale u ahaaday qowlu man kii hadalkiisa qaala yidhi wasunnatu waljamaaca asiraatu almustaqiim waa sunnada iyo jamaacada weeye taasaa waxaa la yidhahdaa siraat mustaqiim baa la yidhahdaa oo waatuu nabigu sala allahu alayh wasalam u yidhi xadiiskii cabdullahi bni mascuud markuu aayadda fasiraayay aayat alancaam wa ana hada siraatii mustaqiima faatabicuuh wala tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih xadiiska cabdullahi bni mascuud wuxuu sheegayay khata rasuul lahi sala allahu alay slam khatan mustaqiiman rasuulki ilaahay wuxuu jeexay layn toosan ama khad toosan ayuu jeexay wa khada khuduudan can yamiini daalika wa can yasaarih layman kalena wuxuu ka jeexay khadkaas midigtiisa iyo bidixdiisuu ka jeexay markaasuu yihi haadaa siraatu allah waddadaa toosani waa waddadii ilaahay khadadkii xagga midig iyo xagga bidix kaga yaallayna wuxuu yidhi wa haadihi subul tanna waa waddooyinka ka weecday siraatulmustaqiimka calaa kulli sabiilin minha shaytaanun yadcuu ilayh waddo kastoo ka mida waxaa ku sugan shaytaan dadka ugu yeedhaaya marka xadiiska nebigu wuxuu fasirayaa sala allahu alayh wasalam siraatulmustaqiimka wa anna haada siraatii mustaqiiman wuxuuna ka fasiray inuu siraatulmustaqiimku yahay ariiqu sunna assunnatu waljamaca inuu waayo subusha dariiqyada yaryar iyo waddooyinka yaryar ee ka weecday siraatulmustaqiimka waxaa looga jeedaa yacni bidaca iyo dalaalaadka iyo baadidaa loo jeeda qaala allahu tacaala wacala allahi qasdu sabiili wa minha jaa'ir marka xadiiska cabdullahi mascuud iyo aayadda uu fasiraayo marka la eegana waxaa ka muuqanaysaa asiraatu lmustaqiim in lagu fasiro sunnada iyo jamaacada ila waa xaqi weeyaan sunnada iyo jamaacadu ya inay markaa tahay taas lafteeduna sax inay tahay tafaasiirtii horena diidi mayso waayo siraadka kaamilka wuxuu ku dhacayaa dariiqa ka madrhan yacni bidaca iyo inxiraafka ka madrhan ruux kastoo islaamnimada ku sugani nooc siraadkii ka mida waa ku jiraa laakiin waddadii mustaqiimka ahayd bartankeedii waxaa haya cidda sunnada yacni markaysagaa ku qoto eh, ku taagan dariiqu sunna cidda ku taagan ayaa siraatu mustaqiimkii markaa haya waa waddada bartankeeda ku sugan wa qowlu man kii hadalkiisu qaala yidhi huwa isagu siraatulmustaqiimku tariiqu alcubuudiya waa waddada cibaadada ilaahay la caabudaayo waddadeeda weeye waa cibaadada loo keliyeynaayo islaamkuna wuxuu ka koobayaa asalka ugu weyne ugu horreeyaa wuxuu noqonayaa an laa yucbada ila allahu waxdah waa inaan allah mooyaane cid kale la caabudin asalka labaad ee soo raacaya wuxuu noqonayaa wa an laa yucbad allahu ila bima sharac marka cibaadada in rabbi loo keliyeeyo oo keligii la caabudo oo aan cid kale lala caabudin waa tawxiidkii weeyaane siraatulmustaqiimka kaasuu noqonaya wa qowlu man kii hadalkiisa qaala yidhi huwa taacatu llahi wa rasuulihi sala allahu alayh wasalam siraatulmustaqiimku waa in ilaah rasuulkiisa la ateeco wa amhaalu daalika iyo taa waxyaalaha kale u dhigmee la midka fa haaulaa'i kulluhum ashaaru ilaa daatin waaxida tanna markaa kama duwanaa kuwa hore ma khilaafsana waayo waa inaga tilmaannay mabna diini alislaami calaa aslayni cadiimayn alaslu awaal an laa yucbada ila allahu waxdah waalaslu athaani an laa yucbada allahu ila bima sharaca diinta islaamka waxaa lagu dhisay laba asal oo waaweyn asalka koowaad waa in allah mooyaane cid kale aan la caabudin ee keligii la caabudo marka cubuudiyadaas oo tawxiidka looga jeedaa oo cibaadada in allah loo keliyeynayo looga jeedaa asalka koowaad bay waafaqaysaa taacada ilaah iyo rasuulkiisa la ateecayana wax ilaah iyo rasuulkiisa lagu ateeco waxa ugu weyn in allahoo keliya la caabudo tawxiid lala yimaado mar labaadka waxa allah lagu caabudayana waa inay tahay wax lagala kulmay rasuulka sala allahu aleyh wasalam marka labadii asal ee waaweynaa ee diinta islaamkuba ku dhisnayd wuu koobsanayaa taacatullaahi allaahi wa rasuulih sala allahu aleyh wasalam marka aqwaashaa markaad eegto isma khilaafsanaan waayo mid wuxuu sheegayaa qur'aankii oo diintaba u asala sunnaduna ay sii bayaaminayso oo sii fasiraysa qur'aanka midna wuxuu tilmaamayaa islaamnimadii midna wuxuu tilmaamayaa in allah oo keliya la caabudo waa tawxiidkii midna wuxuu tilmaamayaa ilaah rasuulkiisa in la ateeco waxaa lagu ateecayana waxa ugu horeeya in allah keligii la caabudo iyo waxa allah lagu caabudayo in nebiga lagala kulmay oo aynay bidac ahayn marka labadii asal diinta islaamka ugu weynaana waa kubsaday aqwaashaasi saasayna isaga hor imaanan fa haa haaulaa'i kulluhum ashaaruu ilaa daatin waaxida kuwaas dhammaantood erayada kala duwan siraatulmustaqiimka ku fasiray ashaaruu waxay tilmaameen ilaa daatin waaxida daata keliya ay tilmaameen shay qura shay quray wada tilmaamayaan alfaaddiyo erayada kala duwanaaday macnaha iyo nuxurka guud ay wada koobsanayaan iskaga mid bay ka yihiin walow sifaadkay kala cabbirayaan furuq ha u dhaxayse laakiin wasafaha kullu minhum ha yeeshee wuxuu ku tilmaamay oo ku sifeeyey mid kastoo iyaga ka mida mufasiriintaasi bisifatin min sifaatiha sifo sifaadka daatadaa ka mida markay daato keliya wada sheegayaan haddana mid waliba sifo daatadaasi leedahay oo u sugnaaday ayuunbuu haddana sii tilmaamay marka hadalladoodu isma darayaynayaan oo iskama hor imanayaan ee isku meel bay u wada socdaan marka ikhtilaafkaas waxaa la odhanayaa ikhtilaafu tanawuc laa ikhtilaafu tadaaddin ikhtilaaf iska horjeeda ma aha ee wuxuu macnuhu u dhacayaa ikhtilaafu tanawuc buu noqonayaa aqwaashaa dhammaantoodna saasayna isu khilaafsanayn sheikhuna waa caddeeyey raximahullah marka qur'aanka noocaas oo kale ikhtilaafka ku saabsan tafsiirkiisa tafsiirka qur'aanka aad bay ugu soo aroortaa oo inay qaarba mid ka cabbiraan laakiin aqwaashaasi ay noqonayso aqwaal aan kala taganayn mid walibana sifo shaygaasi leeyahay ayuu sii tilmaamayaa laakiin waxa weeye sifadaasi isku daato keliya ayaa sifooyinkaas yacni markaa lagu sifaynaya amhilada nooca ku timina waa badan tahay laakiin risaalada maadaamay mukhtasaro tahay misaalka uu sheikhu inoo qoray ee inoo soo arooriyey ayaa inagu filan qaar kalena waa keeni doonaa asinfu haani qaybta labaad ee ikhtilaafka yacani wuxuu kuu sheegay ikhtilaafu tanawucu laba qaybood inuu u qaybsamo labadii qaybood waxay tahay inay isku wax sheegayaan laakiin mid waliba uu sifo ka kale aanu koobsan inuu sii tilmaamayo oo wuxuu ku yidhi wa maa yasixu canhum min alkhilaafi yarjicu ila ikhtilaafi tanawucin ila ikhtilaafi tadaadin wadalika sinfaan ikhtilaafu tanawucaasaa laba qaybooda labadii qaybood mid waliba wuxuu sheegayaa yacnii shaygii eray buu ku cabbirayaa eraygaasi shaygii waa tilmaamayaa sifana waa koobsanayaa ka kalena markaysagaa eray kale ku cabiraya eraygaasi shaygii waa tilmaamayaa sifo kaloo aanu ka hore koobsanna waa koobsanayaa sifaadkaasina shay quday u wada sugnaadeen marka ikhtilaafka noocaasoo kale ah waxa fiican aqwaasha selafku ay ku fasireen in la ururiyo oo majmuuca aqwaashay yidhaahdeen laga qaato tafsiirka ee aan qowl keliya oo ka mida yaga la qaadanin si macaanida ay tilmaameen aan waxba looga tegin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka atub ilayk